alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd qaala imaamu malik alcamalu fii gasli اljanaaba qaala maliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishata umi اlmu'miniin ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam kaana ida اqtasala min aljanaabati bada'a fagasla yadayh uma twada'a kamaa yatawada'u liلsalaa ثuma yudkhilu asaabicahu fi lmaa fayuqallilu biha usuula shacri ثuma yasubu calىa ra'sihi ثalaaثa karfaat biyadayhi ثuma yufiidu اlmaa calىa jildihi kulih hada اlbaab caqadahu اlimaamu malik fii bayaani gasli اljanaabati wa aadaabiha wa kayfiyatiha wاlgaslu masdar min gasla yuqaalu gasla jasadahu gaslan wاlgusl huwa almaء اladii yugtasalu bih wاlgisl almaada alatii yugasalu biha اlأjsaad aw اlأwaani min aلsaabuuni wagayriha faalkalimatu muhalatثة wa macaaniiha tkhtalifu biاkhtilaafi xarakati algayni gaslun waguslun wagislun wاljanaabatu masdaru min ajnaba yuqaalu ajnaba yujnibu janaabatan wa qaala abu isxaaq azajaaj yuqaalu ayda janiba yajnabu junuban fahuwa junubun idan hadihi اlmaadda taأtii min الrubaaci ajnaba wa taأtii min الhulaaثiyi facila ajnaba wajaniba faإida kaanat min ajnaba الrubaaciya faإna awsaafaha muwaafiqaة lilqiyaas taqulu ajnaba yujnibu fahuwa mujnibu wa hiya mujnibaة wahumaa mujnibaani wahumaa mujnibataani وهم مجنبون وهن مجنبات وإذا قيل إنها من جنب فالأوصاف لا تتغير تقول رجل جنب وامرأة جنب والنساء جنب ورجال جنب وامرأتان جنب ورجلان جنب ومنه قوله وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم هذا جمع ومع ذلك قال الله وإن كنتم جنوبا ما قال جنوبون هذا حديث رواه الإمام مالك عن شيخ هشام بن عروة وقد ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ترجمة هشام بن عروة فائدة جيدة قال الزبير بن بكار وهو من علماء التاريخ والنصر أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن قال قال أمير المؤمنين المنصور بهشام بن عروة حين دخل عليه هشام يا أبا المنذر تذكر يوم دخلت عليك أنا وإخوتي وأنت تشرب صويقا بقصبة يراع هذا هشام بن عروة وفد على على الخليفة العباسي المنصور في العراق فقال له يا أبا المنذر وهي كنية هشام تذكر يوم دخلت عليك أنا وإخوتي وأنت تشرب صويقا بقصبة يراع كان يشرب صويقا بهذه الآلة التي يشرب بها سوائل فلما خرجنا من عندك قال لنا أبونا اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لا يزال في قومكم بقية ما بقي قال هشام لا أذكر يا أمير المؤمنين هذا الخليفة يذكره بأمر سابق فقال له هذا الذي تذكره لا أذكره أنا ولا أتذكره ولا أدري فلما خرج قيل له يذكرك أمير المؤمنين أو يذكرك أمير المؤمنين aw yudakiruka amiir اlmu'miniina maa tamutu ilayhi bihi fataqulu laa adkuruhu qaaluu lahu yucaatibuunahu amiiru اlmu'miniina alkhaliifa yudakiruka bishayin yamutu ilayka bihi bisilatin yani yuriidu an yataqaraba ilayka wayataxabab ilayka wa anta laa tatafaacalu macahu walaa taqulu adkuruhu ya amiira almu'miniin wa inamaa taqulu laa adkuruhu wahada udayid minka faqaala lam akun adkur anaa laa akdib wamaa kuntu adkur hada alamra aladii dakarahu washaahidu fii qowlihi walam yucawidnii allahu fi sidqi ilaa khayra aلصdq laa yأti ila bkayr qaal lam yucawidni اllah bالصdq ila khayr xatىa low kaana aلصdq fيma taraa yusabibu laka alhalaaka wاlmuصiiba fainaka taltazimu bالصdq walaa yأtiika ila maa yasuru can abihi can caishata umi lmu'miniina ana rasuula اllahi sala اllah alay slam kaana ida اqtasala min aljanaabati bada'a fagasla yadayhi uma tawada'a kama yatawada'u lisalaa caaisha radia allahu canha tadkuru fii hada alxadiidi kayfiyata alqusli aw اliqtisaali min aljanaabati kayfiyata algasli aw اliqtisaali min aljanaabati fadakarat ana nabiya sala alla ly slam kaana ida اqtasala min aljanaabati bada'a fagasla yadayhi yaqsilu yadayhi fii bidaayati algasli uma tawada'a kamaa yatawada'u lisalaa fayuqadimu alwuduu'a qabla aliqtisaal وفي هذا الحديث أنه يقدم الوضوء والظاهر أنه يقدم أعضاء الوضوء كلها qabla اlاktisaali liأnnaha taquul ثuma tawadaأa kama yatawadأu liلsalaaة wالtawadu'u liلsalaati yashmalu gasla jamiici acdaaءi اlwuduء ثuma yudkilu asaabicahu fi اlmaaءi fayukallilu biha usuula shacarihi uma idaa intaha min alwuduu'i fainahu yudkilu asaabicahu fi اlmaaءi yani yaakudu almaaءa bikafayhi fayukallilu biha usuula shacrihi fayudkilu bi hada almaai usuula shacrihi yani shacri ra'sihi wa shacri laxyatihi uma yasubu calaa ra'sihi halaaa garfaatin faidaa gasala ra'sahu وخلل بالماء أصول شعر رأسه وشعر لحيته yasub calaa ra'sihi halaada karfaatin biyadayhi suma yufiidu almaa'a calaa jildihi kullihi wa hadihi kalima fiiha shayun darfaat qaaluu ina faclatun إذا كانت مصدرا أو اسمعين فإنها في الجمع في الجمع aw jamci mu'anafi saalimi tuxarak taquulu darbatu darabaat masdar jumica jamca tacniif wa taquulu fi lismi jafnatun jafanaat wa taquulu fi lmasdari ayda xasratun xasaraat ومنه قوله سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات wataquulu jafnatun jafanaat wa xafnatun xafanaat wa qascatun qasacaat wa minhu qowlu xasaan radia allahu canhu yamdaxu qowmahu bialjuudi washajaaca qaal lana ljafanaatu alguru yalmacna biduxaa wa asyaafuna yaqturna min najdati dama يثني على قومه ويقول لنا القساع الكبار التي نضعها للناس ليأكلوا منها في العراء وفي الخارج خارج البيوت وهذه الجفان تلمع tatabayanu fi الضuxaa fahada fanaaء calى qowmihi biاljuudi wاlإxsaani ilى الnaasi وإطcaamihim وأصيافنا يقبرن من نجدة دما ومع ذلك نحن لا نتصف بالجود فحسب وإنما نجمع إلى الجود الشجاعة والنجدة فيقول أصيافنا مع ذلك تقبر الدماء يعني تصب الدماء من نجدة يعني من نجدتنا من نجدتنا لمن يضرب منا النجدة هذه أصيافنا tasubu اdimaaa min anadbati ayb faإida kaanat faclatum haadihi wasfan fainahaa tujmacu calىa faclaa biduuni taxriib taquul sacbatun haadihi masaa'ilu sacbatun sacbaatun bitaskiin idaa kaanat faclatun wasfan faإnaka laa tuxarikuhaa taqulu صacbaة صacbaat caylaة caylaat qaaluu وإida kaanat faclaة waawiyaة الcayni أw yaaئiyaة الcayni faإnahaa talzamu الsukuuna sawاءa kaanat waصفا أw masdara أw isma cayni taquul rawdaة rawdaat وminhu qowluhu wاladiina aamanuu وacmiluu الصاalixaati fii rawdaati الjannaat وqaaluu taquul caybaة caybaat وإnamaa faruu min taxriiki اlwaawi aw اlyaaءi لأnnahumaa إidaa xurikaa wa kaana qablahumaa fakxaة faإnahumaa yanqalibaani إilى الأlف faxatىa laa tanqaliba alyaau aw ilwaawu ila alalifi fainahum iltazamuu fii haadayni التسكين يقولون روضة روضات عيلة عيلات ثم qaala alxaafid abu cumar ibn cabdilbar fii hada alxadiidi kayfiyatu gasli اlmuqtasili min aljanaabati wa huwa min axsani xadiidin ruwiya fii dalika wa fiihi fardu wa sunna الsunaة الwuduء qabla الاqtisaal min الjanaabaةi habata dalika can rasuuli اlahi salى اlه alay slam annahu kana kadalika yafcal ila an almuqtasila min aljanaabaةi ida lam yatawaضأ وcama jamiica jasadihi wa ra'sahu wa bayadayhi wa rijlayhi wa saa'ira badanihi bilmaay wa asbaqa dalika wa akmalahu bilqasli faqad addaa maa calayhi idaa qasada algusla aw alqasla wa nawaahu wa tama qasluhu lianna allaha inama iftarada cala aljunubi algusla duuna alwuduu'i biqowlihi walaa junuban ilaa caadilii sabiilin xataa taqtasiluu wa qowlihi wain kuntum junuban fataharuu وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا وهذا إجماع لا خلاف بين العلماء فيه إذن لو لم يتوضأ المغتسل واكتفى بغسل جميع جسده وتعميم الماء أو تعميم البدن بالماء فإن غسله صحيح فإن اغتساله صحيح ولا شيء فيه وهذا أمر مجمع عليه annadbi aw istixbaabu alwuduu'i wa nadbiyata alwuduu'i qabla alqusli hada aydan sunnat mujmacun calayha wa fii hada alxadiidi annahu qadama gasla rijlayhi لأن الظاهر من قولها يتوضأ كما يتوضأ للصلاة أنه يكمل وضوءه قبل الاغتسال وجاء في حديث ميمونة أنه كان يؤخر غسل قدميه فهذا أمر فيه سعة لو توضأ وكمل غسله أو اغتساله فلا شيء فيه ولو أخر غسل رجليه وغسل رجليه بعد الفراغ من الاغتسال فلا شيء في ذلك أيضا وكله سائر مشروع طيب مسألة أخرى يثيرون في مثل هذه almasaa'il wahiya mas'alaة addalki fi اlgasli aw fi اlwuduءi qaluu ina addalka wahiya imraaru اljasadi calى alcudwi qaluu hada laysa biwaajib falow saba almaa calى jasadihi aw اqtamasa aw gamasa jasadahu fii bi'rin aw fii naarin wa tama tacmiimu badanihi bilmaa'i faina hada ayضa صaxiix واqtisaalu saliim walaysa dalku min shuruudi الاqtisaal aw min musama الاqtisaal walakin ruwiya can alimaam malik أنه أوجب الدلك وقال إن مسمى الدلك لا يحصل إن مسمى الغسل لا يحصل إلا بالدلك masألة أخرى wahiya الاqtisaal أw alwuضوء aw التayamum hal yftaqiraani ilى niية bxayثu low gamsa rajul jasadhu fii maaءi walam yanwi الاqtisaala wakana junuba hal yaxsul lahu aw taxsul lahu طahaarة اkhtalafuu fi hada faاljamaahiiru min أhli الcilmi yaquulu inahu laa budda min الniyaةi fi jamiiعi الطahaaraati sawaءa kanat hadihi الطahaaraatu طهاaرة بالmاء أو طهاaرة بالتيمم وqاlوا إن الله سبحaaنه وتaعالى يقول وmا أمروا إلا ليعبدوا اللهa مkلصينa لh الdين والإkلاaص في الdين معناه نية تqرب للh سبحaaنه وتaعالى بhذه الطهاaرات وqال أبو حنيفة الطهاaرة بالmاء لا تشترط فيها النية فلو لم ynوي وغسل أعضاء وضوئه أو اغتسل بدون نية فإن طهارته تحصل له وأما التيمم فلا بد فيه من النية ففرق أبو حنيفة بين أنواع الطهارات فاشترط في نوع النية ولم يشترط النية في النوع الآخر والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من من أهل العلم وهو أنه لا بد من هذه min alniyati liannaha cibaadatu walcibaadatu laa taqacu ila biniya الxadيiث اladي bعdh qal الإmam malik عn ibn شhhاab عn curwaةa bn زubayr عn caaشhaةa أm الmؤminiin radي الlه عnهa ana rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم kana yqtasl min inaaءi huwa اlfrq min الjanاabة من إناء هو الفرق من الجنابة هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة في قدر الماء الذي يغتسل به فعائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة والفرق fakaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama ida araada an yaktasila yaktasilu min hada alinaa aladi yusamuunahu alfaraq wa yuqaalu lahu alfarq bitaskiini alraa'i aw fatxihaa alfarqu aw ilfaraqu qaala alimaam abu cumar ibn cabdilbar الإمام أبو عمر بن عبد البر حديث ابن شهاب في هذا الباب فيه من الفقه الاقتصار على أقل ما يكفي من الماء وأن الإسراف فيه مذموم الإسراف في الطهارة مذموم ليس من الشرع في شيء وفي ذلك رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء ولهذا ما سيق هذا الحديث والله أعلم إلا إنكارا على أولئك لأنه مذهب ظهر في زمن التابعين وسئل عنه الصحابة ونقل في ذلك من الحديث ما ترى إذا كأن الإسراف في الماء والعبث فيه كان مذهبا ظهر من هذه الطائفة التي يقال لها الإباضية وهي طائفة من طوائف الخوارج ظهرت في زمن الصحابة وظهرت بدعتهم في زمن التابعين فيقول أبو عمر والله أعلم هذه الأحاديث التي فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أو يتوضأ من هذه الآنية التي فيها الماء القليل كأن في رواية هذه الأحاديث ردا على هذه الطائفة المارقة المبتدعة almusrifati fi isticmaali ilmaa'i fi اطahaarati waqad dakara ana sacيid bn musayib jaaءahu rajulu min ahli اlciraaqi wakaأnahu usiiba bihadihi albidca alatii usiiba biha alibaadiya yasأlhu cama yakfi اlinsana fi gasli اljanaabati faqaala aw fi gusli اljanaabati faqaala saciid ina lii tawran yasacu muddayni min maa wa aktasdilu bihi fayakfiinii wayafdulu minhu fadlun yaquul saciid cindii tawr inaa taasa tasacu muddayni faqad laa tasacu saacan wainamaa tasacu muddayni yaquul aktasilu bihi fayakfiinii wayafdulu minhu fadlun yaquul maca dalika ida kana alinsaanu faqiihan jayida atafatuni lijasadihi fainahu yumkin an yaktasila bihada alqadri min almaai wa yauma jasadahu bihi wayaqduru shayun minhu faqaala rajulu wallahi inii laastanfiru bimudayni min maai hada rajul majhuul yaquul ana astanfiru bimudayni min maai wa anta taktasilu bimudayni wa yafdulu laka shayun faqaala saciid bnu musayib fama ta'murnii fama ta'murunii in kana الshayطaanu yalcabu bika anta asbaxta fii yadi ibliis faida kana الshayطaanu yuwaswisu calayka fii cibaadaatika wayalcabu bika bxayثu wasla bika alamru ilى anaka tastanfiru bimudayni min ma nasأl اllah الsalaam qaala ma ma xiilatii ma lii xiila fiika ya qaala abu cumar calى hada jamacaة اlculamaaءi min ahli اlfiqhi wاlأhari bاlxijaazi wاlciraaq walaa yukhalifu fi hada ila mubtadicu daalun waqad yakunu yaxsulu mithlu hada fi man usiiba بالwaswasة وغلba عalayhi الشhayطaan faqad yusrifu fi اlmaaءi وyatawaضأ yqtasilu bشhayءi laa yqtasilu bihi aw laa yatawaضأ bihi miثlhu الxadيiث اladي bعdahu qala malik can naafic أn cabdالlahi بn cmr kana اغtasla min الجanاabaةi badaأa faأfرqa عlى yadihi اlyumnى fagaslha ثuma gasla farjh ثuma madmd واstanfra ثuma gasla wجهh wanadaxa fii caynayhi ثuma gasla yadahu اlyumnى ثuma gasla yadahu اlyusrى ثuma gasla ra'sahu ثuma اغtasl وafaada calayhi اlmاء hada أhar mawquuf calى cabdالlahi bni cmr fii صifati اqtisaalihi min الjanاabati kana ida اqtasla min الjanاabati badaأa faأfرqa calى yadihi اlyumnى fagaslha yani yasubu almaa calى yadihi اlyumnى fayaqsilha ثuma yaqsilu farjahu ثuma yatamadmad wayastanfir ثuma yaqsilu wajhahu ilaa hada ilaa huna saliim muwaafiq lisunna lakin almushkila fii qowlihi wanadaxa fii caynayhi yacni yudkilu lmaaa fii cayni fii daakhili caynayhi wakaannahu yaqsilu daakhila alcaynayni qaala abu cumar wa ama ficlu bnu cumara fii nadxihi lmaaa fii caynayhi ida kaana yaqtasil min aljanaabati fa shayun lam yutaaba calayhi lianna aladii calayhi guslu maa dahara laa maa batana walahu raximahu allaahu shadaa'idu shada fiiha xamalahu lwaracu calayha faada bnu cumar kownuhu yatasawar ana aljanaabata taxsulu fi lcaynayni waannahu laa budda min gasli dakhili alcaynayni fi camaliyati اliqtisaali min aljanabati hada shayءu lam yutaaba calayhi wa hada xamalahu shidatu الاتباع أو شدة الورع فكان رحمه الله اشتهر من بين الصحابة بأمور كان يفعلها ولا تفعله سائر الصحابة رضوان الله عليهم ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء الحديث الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة faqaalat litaxfin calaa ra'siha halaaa xafanaat min almaa'i waltabgaf ra'saha biyadayha hada alahar rawahu imaam malik balaaqan can caaishata um lmuminiin annaha su'ilat can gusli lmar'ati min aljanaabati kaana bacda nisaai sa'alna can kayfiyati ikhtisaali almar'ati min aljanaabati faqaalat litaxfin calaa ra'siha halaaa xafanaat min almaa litaqud halaasa xafanaatin walxafanaa walxafanatu hiya qadru maa yaakudu alinsaanu min almaa'i bikafayhi fataqul litaakud halaasa xafanaatin min almaa'i waltabgas ra'saha biyadayha waaldaqsu huwa alkhaldu faidaa akhadat ilmaaa wawadacat ilmaa calaa ra'siha fainahaa takhlidu almaaa biusuuli shacriha liyasila almaءu ilaa usuuli shacriha waltadgas ra'saha biyadayha fahadihi kayfiya tastacmiluha الnisaء fi اliqtisaari min aljanaabati alxadiidu aladii bacdahu aw ilbaabu aladii bacdahu waajibu اlgusli ida iltaqa alkhitaanaani yacni ana hada albaaba caqadahu alimaamu malik fii wujuubi اlikhtisaali min aljanaabati ida iltaqa alkhitaanaani min alrajuli wاlmar'ati wain lam yaxsul inzaalu fi hadi alcamaliya wa hadihi ishaarat ila alkhilaafi fi اlmas'alati qaala alimaamu malik can ibni shihaabi can saciid bn اmusayib ana cumara bna alkhaطaabi wacuثmaana bna cafaana wacaaishata zawja الnabiyi salى اllahu alayh wasalama kanuu yaquuluun idaa masa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alquslu yaquulu alimaam cumar bn cabdilbar hada xadiidu صaxiixu can cusmaan biana algasla yuujibu iltiqaau alkhitaanayn faidaa xasala mihlu haadihi fainahu yajibu cala almari wacala almar'ati an taktasila min aljanaabati yaquulu abubakr ibn carabi fi kitaabi alqabas tabayana ana iltiqaaءa alkhitaanayni muujibun lilgasli qur'aana wa sunna yaquul ina aliktisaala min iltiqaaءi alkhitaanayni waaqicun bilqur'aani wa sunna ama alqur'aan faqowluhu aw laamastm الnisaءa fain kana allamsu fi axdi ta'wiilaati yuraadu bihi اljimaacu fahuwa mutanaawilun liwujuubi اlwasli وأما السنة فقول عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء يقول ولا أعلم في ذلك خلافا بين أحد من المسلمين يقول لا أعلم الخلاف في ذلك hada alkhilaaf fi lmas'alati kaana fii zamani asaxaabati uma kaana hada alkhilaafa shibha munqaridin fii zamani tacbiin aw maa bacdahum wakaanahu xasalat fi lmas'alati shibhu ijmaacin laa naqulu ijmac walaakin fiiha shudhuud yquل abu bkr إlا أنh waqعat للbخاaرiيi fي jaamiعihi kalimaة mnkra faإنhu dakra اkhtilاaف الأxاadiiث ثuma qaala waalguslu axwad wa inamaa bayannaa dalika liikhtilaafihim hadihi cibaarat imaam الbukaari callaqa bihadihi اlcibaarati calى xadiiثi rawaahu fii صaxiixihi qaala abu bakr wahada khaطأ faaxish kayfa yanqul اlgusla min alwujuubi ilى اlاxtiyaati bacdamaa habata maa qadamnaahu wاlxadiiثu aladii awradahu rawahu imaamu اlbukhaariyu fii jaamicihi huwa xadiiثu abi ayuub qaal akhbaranii ubay bnu kacbin annahu qaal qaala rasuulu اlahi sal l slama ida jaamaca arajulu lmar'ata falam yunzil ma alxukmu fiih qaala yugasilu maa masa almar'ata minhu uma yatawada'u wa yusallii idan hal hada alxadiid ida lam yunzil fainahu yaktafi bigasli ma asaaba almar'ata minhu qaala abu cabdillaahi wahuwa imaam lbukhaari algaslu axwad wadaka alaakhiru wainamaa bayannaa lاkhtilaafihim fakownuhu yanqulu almasأala min alwujubi ilى اlaxtiyaad liana alaxtiyaada غayru alwujub fiihi shay qaala ibnu carabi fi kalaami aakhar wayaxtamilu an yakuuna muraadu lbukhaariyi biqowlihi algaslu axwad ay fi اddiini wahuwa baabun mashhuuru fi اlusuul qaala wahuwa ashbahu biimaamati rajuli wa cilmihi kaannahu yastagribu suduura hadihi alkalima min imaam albukhaari alatii tadullu bidaahiriha almutabaadari minha ana alinsaana low iktafaa bialwuduui fainahu laa ba'sa bidalika walakina alaxwadu fi ddiini an yaktasil qaal kaanahu yufasir alaxtiyaada fi ddiini bishayin waajib aw shayin farq wa an insaan idaa addaa alfaraa'ida walwaajibaat fainahu qad ixtaada fi diinihi fayaquul almuhim an takuna hadihi alixtiyaaq min baabi alwujuub walaysa min baabi alnadbi aw sumniya qaala alxaafid ibn xajar wahada huwa daahiru min tasarufihi fainahu lam yutarjim bijawaazi tarki اlgusli wainama tarjama libacdi ma yustafaadu min alxadiidi min gayri hadihi اlmasأla baabu qasli maa yusiibu lmar'ata min farji lmar'a baabu qasli maa yusiibu min farji lmar'a uma saaqa hada alxadiid fakownuhu lam yutarjim bitarki liqtisaali min iltiqaa'i alkhitaanayni ida lam yunzil hada daliilu cala anahu kaanahu yaraa ana hada alixtiyaad huwa shayun waajib lianna alinsaana calayhi an yaxtaada fii diinihi alxadiidu aladii bacdahu qaala maaliku can abinadri mawlaa cumara bni cubaydillaahi can abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf annahu qaal sa'altu caaishata zawja nabiy sala allahu alay slam maa yuujibu lgusla faqaalat hal tadri ma mahaluka ya abaa salamata mahalu lfaruuji yasmacu diyakata tasruku fayasruku macaha ida jaawaza alkhitaanu khitaana faqad wajaba alguslu alahar aladii bacdahu rawaahu alimaam malik can shaykhihi abinadri waman abunadri mawlى cmar bn cubaydillaah can abi salamata bn cabdiraxmaan bni cawf anahu qaala sa'altu caaishata zawja nabiy sal slam ma yuujibu lgasla sa'la caaisha liannahu carafa anahu kana fi lmas'alati shayء min alkhilaafi fi zamani الصaxaabati ridwan اllahi calayhim faaraada an yasl cashata lanhaa akbaru wa acrafu bihada alamri min gayriha faqaal maa yuujibu lgasla faqaalat hal tadri ma mahaluka ya abaa salama kaana caaishata kaana taraa ana abaa salamata ma kaana yaktasilu min irtiqaa'i alkhitaanayn faqaalat hal tadri maa mahaluka yaa abaa salama milu lfaruuj qaalat lahu anta tuqallidu man laa yafhamu fi hadihi almas'alati wa inamaa mahaluka mahalu alfaruuj walfaruuj huwa alfatiyu min addajaaj andukuur yasmaxu siyaaxa diyakati fayasixu yuqallid walaa yadri limaada tasixu wainamaa samica hadihi adyakata tasixu fayasixu macaha وkaأنha تقول أنت مqلd في هذه المسألة سمعت بعض الناس يقولون لا يqتsل من هذه إلا بالإنزال وhذا أمر غير صحيح قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أو الغسل يقول أبو عمر ففيه دليل على أن أبا سلمة كان عندها ممن لا يقول بذلك يعني ممن لا يقول بوجوب الاغتiسال waanahu qallada fiihi man laa cilma lahu bidalika facaatabathu caaishatu bidalika liannaha kanat aclama annaasi bidalika almacnaa limakaniha min rasuuli اllahi sala اllah alay slam الذي بعده قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب مسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في inii la ucdimu an astaqbilaka bihi faqaalat maa huwa maa kunta saa'ilan canhu ummaka fas'alnii canhu faqaala rajulu yusiibu arajulu ahlahu huma yuksilu walaa yunzil faqaalat idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alguslu qaala abuu muusa alashcariyu laa as'alu can hada axada bacdaki abadaa idan hada alxadiid rawa lma malik can yaxya bni saciid man huwa yaxya bni saciid ibnu man ibnu qays alansaari can saciid bni musayib ana abaa muusa alashcariya ataa caaishata zawja nabiy sal slam faqaala laha laqad shaqa calaya اktilaafu asxaabi rasuuli lah sal slam wahuwa saxiix yani kana fi zamn الصaxaabati khilaaf fi اlmasأla وأبو موسى استعظم هذا الخلافة واستصعبه ثم أراد أن يعتذر لعائشة رضي الله عنها لأنه يستحيا من ذكر مثل هذه الأمور خاصة أن يخاطب به عائشة أمثالها فقال إني لأعظم أن أستقبلك به يعني إني أكبر وأعظم أن أسألك عن مثل هذه الأمور ولكن الحاجة في الدين ولا حياة في الدين faqaalat maa huwa maa kunta saa'ilan canhu imaka fasalnii canhu wa kaanahaa ka urah liannahu yastaxyii bacda shay faqaalat lahu laa tastaxyii fakulu maa tastaqbilu bihi ummaka fasalnii ayda canhu faanaa bimathaabati ummika faqaala rajulu yusiibu ahlahu faqaala arajulu yusiibu ahlahu uma yugsilu walaa yanzil faqaalat ida jaawaza alkhitaanu khitaana faqad wajaba alquslu qaal yani sa'al idaa aksala wa hadihi maada alfasiixu fiiha an yuqaal aksala yuksilu iksaalan wa yumkin an yuqaal kasila yaksalu kasalan wa kulu minhumaa صaxiix walakin alafsax an takuna rubaaciyatan faqaalat ida jaawaza alkhitaanu khitaana faqad wajaba alquslu idan hada min alumuur alatii tuujibu aliqtisaala qaala cabdulmalik bnu xabiib fii kitaabihi tafsir qariib muwa madiib alxashafati yuujibu sabca min asunna ida xasala taqdiib alxashafa fainahu yaxsulu shayun min asunan wa yalzamu min dalika umuur yuujibu algasla mil huna wa yuujibu alxadda idaa facala mil hada fi الzina fainahu yuujibu اlxadda wayuujibu اlmahra ida dakla calى imra'atihi waxasala minhu mil hada fainahu yukamilu almahra wayuujibu اlxisna waida taزawaja الrajulu wafacala mil hada fainahu yaxsul lahu اlإxsaan aladi ida zanaa bacda dalika yurjan wayufsid اlxaja ida kaana muxriman bxajin aw bcumratin uma xasla minhu hada qabla an yataxallala fainahu yufsid xajahu wayufadiru saa'ima ida kaana saa'iman waxasla minhu mil hada fainahu yufadiru calayhi sawm wayuxilu muطalaqata alaaa idan hadihi alumuur kulaha taxsulu bihada اtagyiibi faqad walaa yushtaradu alinzaal faqala abu musa alashcariyu laa asأl can hada axada bacdaki abada kaanahu iktafaa bihada lianna caaishata hiya alkhabiiratu fii mili hadi lumuur faidaa ahbarat fii mili hadi lumuur fainahu laa xaajata bacda dalika ila su'aali gayriha canha alأثr اladي bعdh qاla malik عan yaحya bn سacيid عan cabdالlah bni kacbi mowlى cثman bni cafan ana maxmuud bna labidin اlansariya sأla zayd bna haabit can rajuli yusiibu أhlahu ثuma yugsil wala yunzil faqaala zaydun yaktasil faqaala lahu maxmuudu ina ubaya bna kacbin kaana laa yara lgusla faqaala lahu zaydun ina ubaya bna kacbin nazaca can dalika qabla an yamuut ayb Eh, hada اlأhar rawaahu alimaam malik can yaxya bni saciid can cabdillahi bni kacbin mowla cثmaan bni cafaan ana maxmuud bn labiid wahuwa صaxaabiyun jaliil sa'la zayd bna haabit wahuwa صaxaabiyun ayضa can irajuli yusiibu ahlahu uma yugsil walaa yunzil faqaala zaydun yktasim zayd bn haabit min fuqahaai صaxaabati wkhaasatan fi mawaariikh qaal yktasim faqaala lahu maxmuud bnu labiid بن لبيد إن أبي بن كعب كان لا يرى غسلا إذا كأنه اعترض على فتوى زيد بفتوى أبي بن كعب فقال له زيد وهذه هي المسألة الفيصل قال إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت idan hada alqowl ragiba canhu ubay bnu kacbin wa tarakahu qabla an yamuut yani kaanahu kana yadhabu ila hada almadhab fi xayaatihi uma qabla aw qubayla wafaatihi taraka hada almadhaba wadahaba ila almadhab alraajix aladi yakaadu an yakuna ijmacan wahuwa wujub اliqtisaali fi dalik qال أbو cمر بن cبدالبر ذkر بن خوyز من dاd وهو من فقهاء المالكية أن إجماع الصحاaبة انcقد على إيجاب الغسل من اتقاء الختاaنين hذا بن خوyز من dاd يجعل مسألة مسألة إجماع لكن أbو cمر يقول لyس ذلika عندنا كذلك ولكنa نقول الاختلاف في hذا ضعيف وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم والkhلف انcqd إجmاعهم عlى إيجاaب الغسل بانتقاء الkhitاaنayn ومujaawaزaة الkhitاaن khitاaنa وhuوa الحq in شhاء الlه mسألة تkاad an تkuna إجmاعا وإdا lm تصل إلى إجmاع faإن الkhilاafa فيha شhاad mrغوب عnه almasألة اlati bacdaha alأhar qala malik can naafic an cabdالlah bn cumar kana yaquul ida jaawaza alkhitaanu khitaana faqad wajaba اlguslu wa huwa yushiir ilى ma kana yadhabu ilayhi jamaahiir الصaxaabati ridwan اllahi calayhim hada wbilah towfiiq slى اllah wslm alى nabiyina mxamedi wعalى alihi وصaxbihi wslm نأخذ درس مصطلح